الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا في الدنيا والآخرة اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا مؤتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل عملي خالصا لوجهك الكريم يا رحمن يا رحيم يا مجيب الدعوات اللهم صل على محمد intaa bacdigeed caawa ku macaanaan lahayd inay istiftaaxa iyo furfurashada ay ahaatay ku fiicnaan lahayd laakiin wakhtiga iyo jadwalka la iswaafajinayo ayaa sidaa ay noqotay iminka waa toddobadiiyo badhkiiyo midhidho xaradaradeena hadday bilaabatay waxaan ilaahay inoo fudaydiyo insha allahu tacaala nadwadu ciwaankaa baxay bay ku saabsan tahay oo uu ciwaanku yahay waxyaabaha ay diintani ilaalinayso qiimaha badan islaamiyada ay u soo degtay shan arrimood inay ku ururayaan oo shanta arimood oo nafta diintu waxaa loo soo dejiyey diinta ilaaliso diinta waxaa loo soo dejiyey nafta qofka bani aadamkaah ee muslimka iyo wixii raaca inay ilaaliso taranka inay ilaaliso ayaa diinta loo soo dejiyey maalka in diintu ay ilaalisaa loo soo dejiyey qofka caqligiisa iyo garashada iyo garaadkiisa inay diintu ilaalisaa loo soo dejiyey sidaa awgeed qodob ka mida shantaa qodob ayaa caawa darsigeennu ku saabsan yahay oo ah waxyaabaha diinta loo soo dejiyey ee lama ah waxaa ka ah nafta qofka muslimka ah iyo intii raacda inay diintu ilaaliso sidaa awgeed baa alimaam kitaabkiisa almuwaafaqaat alimaam shaatibi calayh raxmat ullah muwaafaqaadka kitaabka la yidhaahdo mujalladka koowaad safxada soddon ayaa wuxuu leeyahay alimaamu shaatibi calayh raxmat ullah isagoo masalada taabanaya oo ka hadlaya wuxuu tilmaamay alimaamu shaatibi calayh raxmat ullah qad itafaqat اlummatu bal saa'iru اlmilali cala ana الshariicata wudicat lilmuxaafadati cala اdaruuriyaati اlkhams wahiya اddiinu wاlnafsu wاlnaslu wاlmaalu wاlcaqlu halkaasuu mariyey sheekhu waxyaabaha diintan loo soo dejiyey ilaahay u soo dejiyey shantii qodobe aynu sheegnay ayuu halkaa ku tilmaamay min amiir ilxaaj kitaabkiisa taqriir oo kale mujaladka saddexaad safxada boqol afar oo min a'immati alxanafiya ka mid wuxuu tilmaamay isaguna caleyh raxmat ullah diintan ilaahay u soo dejiyey inay shantaa arrimood ay tahay sidaa awgeed naftan la ilaalinayo ee ilaahay subxaana wa tacaala diintan uu soo dejiyey nafta in la ilaaliyo shareecadu nafta aad bay u daryeeshay waxaan rabnaa inaynu sida culimmadu u tilmaameen bal u tilmaano oo si cilmi ah uga hadalno oo qofka muslimka si cilmiya ah u qaato dabeetana caqiidaysto dabeetana ku dhaqmo dabeetana dadka ugu yeedho ayaynu doonaynaa shareecadu islaamiyadu ama diinta islaamku waxay aad u daryeeshay nafta daryeel meeshii u sarreeyey oo qof bani aadama naftiisa la daryeelo bay diintu daryeeshay oo ilaahay subxaana wa tacaala axkaam buu soo dejiyey wax alla wixii masaalix iyo wanaag ah oo qofka naftiisu if iyo ku hagaagayso ayuu alle subxaana wa tacaala u sharciyeey oo wanaaggiisoo dhan soo jiidaya waxalla wixii dhibe diin iyo duunyaba dhib ku keeni karayana ilaahay subxaanah wa tacaala naftan waa ka ilaaliyey sidaa awgeed alimaamu nawowi kitaabkiisa rawdatu aalibiin mujalladka sagaalaad safxada markuu ka hadlayo wuxuu yidhi shareecadan islaamku waxa ay dar yeeshay inay ilaaliso qofka naftiisa muslimka inta raacsan alanfus lmacsuuma nafaha la yidhaahdo qofka muslimka naftiisu u horayso islaamnimada iyo diinta in lagu ilaaliyo kii jizye laga qaadaye gaalka ahaa ee sanadkii xoolo bixinayay islaamka calankiisa iyo muslimiinta ee ku hoos noolaa in naftiisa la ilaaliyo oo maalkiisa la ilaaliyo kii ammaan la siiyey ee la nabadgeliyey ee muslimiintu ama suldaankii ama dowladdii ama qof muslimiinta ka mida nabadgelye uu siiyeyna in la ilaaliyo sidaa awgeed wasaa'il baa loo dhigay wasaa'il ayaa loo dhigay wasaa'ishaasoo lagu ilaalinayo nafta in aan lagu tacadin nafta inaan lagu tacadin kow wasiilada koowaadee loo dhigay taxriimu lictidaa'i calayha inaan naftan lagu tacadidin lagu tacadiyin nusuusta shareecadu waxay ku timi in nafta la daryeelo waxyeellada nafta la waxyeeleeyana dembiyada waaweyn ee bani aadamku ilaahay ka galo ayay xagga hore kaga jirtaa sida awgeed ayaa saddex dembi baa ugu weyn dunuubta bani aadamku uu galo marka la eego qur'aankana laga qaatay dembiga koowaadi waa gaalnimo iyo shirki dembiga labaad ee ku xiga dembi bani aadam ilaahay uu ka galo bani aadam uu alle ka galo subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan naf xaqdare loo dilo naf xaqdarre loo dilo dembiga saddexaad ee aadanuhu galo ilaahay uu ka galo waxa weeye zinada qofku zinaysto ilaahay markuu tilmaamayay tilmaamaha cibaaduraxmaan ee dhowr tobanka ah waaladiina laa yaqtuluuna nafsa alatii xarama allahu ila bilxaq soo ma aragti maxaa ka horeeyey laa yadcuuna maca allaahi ilaahan aakhar walaa yaqtuluuna nafsa alatii xarama allahu ila bilxaq walaa yaznuun waman yafcal dalika yalqa ahaama saddexdaa dembi waa dunuubta ugu waaweyn ee bani aadamku galo oo ilaahay subxaanah wa tacaala uu ka galo dembiga labaad baa laga dhigay alle wuxuu yidhi subxaanahu watacaala isagoo tilmaamaya si aayaddaad wada garanaysaan dilka qofka muslimka xaqdarre loo dilo waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaauhu jahannamu khaalida fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu wacadda lahu cadaaban cadiima qofkii qof xaqdarre ku dilo si ka soo u dila jahannama ayaa ilaahay ku abaalmarinaya waana ku waarayaa alle waa u cadhooday waa cadaab weyn oo cadiimana alle waa u diyaariyey nebigu sal allahu calayh wasalam khudbadiisii maalintii carafa uu khudbadaynayey oo muslimiintii meeshaa isugu timi oo boqol iyo ziyaado kun ahayd waxaa ka mid ah khudbadiisii ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum haada fii baladikum haada fii shahrikum haada waxaa rasuulku tilmaamay salawaatu ullahi wasalaamu calayh wardhiiggiinna iyo maalkiinna iyo naftiinna iyo sharaftiinnu xaaraan bay idinka tahay inaad waxyeelaysaan oo dhab iyo dheeldheel wax isu geysataan sida ay maalinkan maanta xaaraam idinka tahay iyo bishan iyo beledkanba wasatalqawna rabbakum fayas'alukum can acmaalikum rabbigiin baad la kulmi doontaan acmaasha aad samaynaysaan buu alle idinka waraysan doonaa falaa tarjicunna bacdii kufaaran aw dullaalan yadribu bacdukum riqaaba bacdin alaa liyuballiga ashaahidu alghaa'iba wuxuu rasuulku leh sal allau alih ali wasalam rabbi baad la kulmi doontaan oo adduunyadan waad ka guuri doontaan allah subxaanahu wa tacaala baa idin waraysan doona oo qofka su'aal baa ku iman doona maalintu wala su'aali doonaa falanas'alanna aladiina ursila ilayhim walanas'alanna almursaliin su-aashu way imanaysaa aniga dabaday dad islaaya oo isdila oo maxaan ku idhaahdaan dhiiggooda daadiya ha noqoninu nebigu leey salawaat ullaahi wasalaamu calayh waxaa imaam lbukhaari baa xadiikaas kitaab alxaj ku soo saaray waxyaabaha nebigu tilmaamay waxaa ka mida salawaat ullaahi wasalaamu calayhi xadiidka alimaamu tirmidi iyo imaamu ibnu maaja labaduba ay ku keeneen kitaabkooda sunanka ah kitaabu diyaad ay ku keeneen oo rasuulku lehi sal alla aleh wasalam lazawaalu dunyaa ahwanu cala allahi min qatli mu'minin bikayri xaqin adduunyadanoo zuusha oo la waayo ayaa waxa weeyaan qof muslima oo dhiiggiisa la daadiyo ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa waxaa sahlan in adduunyada la waayo oo ay baaba'do halkii qof muslima dhiiggiisa xaqdarro lagu daadin lahaa sidaa awgeed baa shareecadu heerka ay gaadhsiisay ilaalintay ilaalisay nafta iyo inaan lagu tacadiyin ayaa waxay xitaa xarimtay in la dilo kii mucaahadka ahaa kii muslimiinta ballan kula jiray ee gaalka ahaa xitaa shareecadu inta ballankaa uu ku jiro lama jebin karo ballankii haddii xitaa laga boqo inuu isagu ballankii ka baxo in loo cadaysta mooye lama dimindaabiyeyn karo waima takhaafanna min qowmin khiyaanatan fanbid ilayhim calaa sawaa haddii mucaahadkii lama dili karo oo kii nabadgelye la siiyey lama dili karo jisyada laga qaadayey lama dili karo shareecadu meel adag bay geysa rasuulku wuxu uhi sal ala alay waslam man qatala mucaahada qofkii qof ama sulaan ama dowladdu ay ballan la gashay oo gaala intuu u dhaafo dila raa'ixada iyo udgoonka jannada qofkaasi urin maayo waina riixaha la yuujadu min masiirati arbaciina caaman waxaana riixdeeda iyo udugeeda jannada laga soo udsadaa oo laga soo carafsadaa afartan sannadood meel loo socday buu nebigu yuri sal imaam albukhaari baa xadiidka ku keenay kitaabkiisa saxiixa ah waxyaabaha ay naftu tacadiga looga ilaaliyey nusuusta shareecadae faraha badanee aayaadka iyo axaadiian wax ka mida akhrinay waxaa qofka muslimka ah loogu sheegayaa qof muslim ah u malayn mayno qof muslima oo caqli leh oo qalbigiisu fayow yahay oo miyir inuu ku tumanayo nusuusta qur'aan iyo sunnada leh ee nafta ilaahay uu ilaaliyey intuu iska indha iyo dhagatiro tiro inuu xaqdarre u dilayo waa qof unbalaaya waddo oo shayddaan u gacan haadinayo oo jahannamo iyo meel xun looga yeedhayo laakiin qofkii khayr alla la doonay qof waxaa gelaya maaha sidaa ogabda qofka muslimka nusuustaas markuu arko dhowr qodoba waa u soo baxaysa kow waxaa u soo baxaya inuu xurmeeyo nusuusta shareecada oo amarka ilaahay ixtiraamo oo xurumaadka ilaahay weyneeyo maxaa yeelay asal waxa ah qofka muslimkaahi xuduudda ilaahay uu dhigay inaanu tallaabin waqaafan cinda kitaab qofku waa inuu xadka ilaahay u dhigay aanu tallaabin watilka xuduud اllahi falaa waman yatacadda xuduud faqad dalama nafsah waman yatacadda xuduud allahi faulaa'ika hum aalimuun inaan xadka la dhigay qofku ka tallaabin waa qofkii miyirka qabee muminkaa baynu sheegaynaa wma kana limumini wla muminah ida qada allah warasuuluhu amra an yakuna lahm اlkhiyaraة min amrihim wman yacsi اllaha warasuulah faqad dalla dalaala mubiina qofku marka ikhtiyaar ma leh ilaahay iyo rasuulkiisu daba socdaa salawaat ullahi wasalaamu calayh waxyaabaha qofka u soo baxaya waxaa ka ah qofka muslimka ahi waa inuu jeclaadaa alle wuxuu jecel yahay alle wuxuu necab yahayna waa inuu necbaadaa nafta xaqdarre in lagu dilo alle ma ogola ogolaanin nafta in badbaadiya alle ogol yahay jeclow oo badbaadi diin iyo waxay ku mudan lahayd inay badbaado waxyaabaha qofka u soo baxaya waxaa ka mid ah baqagelinta aad iyo aadka u weyne ilaahay dadka ka baqageliyey naftan in lagu xadgudbo nusuusta lagu tilmaamay ciqaabka ukhrawiga ah ama aakhiro iyo daarta dambe la sheegay iyo khatarta uu leeyahay qofkii arrintaas waxay u keenaysaa inuu aad isaga taago waxyaabaha qofka ka celinaya waxaa ka mid ah dee qof keliyo aad noolaysay ummadda inaad noolaysay bay u dhigantaa waman axyaaha fakaannamaa axya annaasa jamiica qodobka labaad nafta shareecadu waxay u ilaalisay waxay u dhigteen wax la yidhahdo saddu daraaci almu'addiya ilaa qatli nafsi wax kasta oo sabab ah oo keeni karaya naftan inay dhimato ama la dilo shareecadu waa xidhay jid kasta oo nafta dhibaato lagu gaadhsiin karo sidaa awgeed ba shareecadu waxay ku dadaashay inay waddo kasta ay xidho waddooyinka keeni kara in naftu waxyeella ay soo gaadho ama lagu xadgudbo waxaa ka mid ah dadka hub isu aata dadkii hub isu iibsada oo hub isu qaata hub fudud iyo hub culus midkuu doonaba ha noqdo mid gawaari la saaro mid yaryaroo bastoolada ah qoriyo tigniko ummaddu inay hubkii isu qaadato waxyaabaha shareecadu sii xidhay bay ka man xamala calayna silaax falaysa mina qofka hub noo naga mid ma aha buu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam waxay dhigtay waxyaabaha ka iman kara ummaddu hadday hub isu iibsato qabaa'ilka soomaalidu waxa weeyaan qabiil walba hulbuu iibsadaa reer walba hubbuu iibsaday aan hub iibsanno hubka iyo waxaasi fitan dagaal iyo dhiig sokeeye khasaaro diin iyo duunyaba leh ayaa meeshii ka imanaya haddii ummaddu hub ay haysato ila hubku waxyaabaha la intifaacsanayou ka mid yahaye aadaabtii xitaa hubka loo isticmaali lahaa iyo qaadashadiisa iyo magaalo iyo masaajid iyo miyiga iyo bulshada dhexdeeda hareecadu way sheegtay xadiika imaam buhaari muslim uu soo saaray min xadii abi muusa alashcari rasuulku wuxuu yidhi sal la alيه wasalam man mara bishayin min masaajidina aw aswaaqina binablin qofkas la soo mara hubuusito waaga fallaadhaha iyo dee warmaha iyo ayaa la isticmaali jiraya seefaha iminka otomatica la isticmaalaa qofkii soo mara suuqa suuqyada wax ku kala mushtarsanayno ku kala iibsanayno ama masaajida yada hub qofkii la soo galaa ama fallaadh sitaa ama waran sitaa afka ha qabto si aanay qof muslima u xagan qof muslima si aanay u xaganin maaha in lagu taago iyo in laysku dhufto dadka muslimiintae dabaabaadka isku garaacaya isbaabi inayd arkayso xagashadiibaa xitaa la ilaalinaya si aanay u xagan birta aad sidato afka qaba oo ka ilaali buu nebigu leey salawaatu ullahi wasalaamu calayh soo jeedid ka ilaali si qof muslimaanay xagtini u soo rasuulku tilmaamaya salawat ullahi waslamu calayh waxyaabahay shareecadu diiday waxaa ka ah in xitaa qofka muslimkaa hubka aan lagu fiiqin ama sidaa loogu taagin ayaa shareecadu diiday ama tooreeda birta intaa waxaynu arkaynaa dad iyow leeyahay xabad bay isaga qaraxday geeljiraha ku wada ciyaaraya toorey lagu ciyaaraya xabadii baa lagu ciyaaraya waa ku baxsatay baa la leeyahay dhow rasuulku taa waa diiday salawaat ullahi wasalaamu calayh nabigu sal ala alيh wasalam fi saxiixi muslim man ashaara ilaa akhiihi bixadiidatin faina almalaa'ikata talcanuhu xataa yadacahu wain kaana akhaahu liabiihi wa ummihi qofka qofka walaalkii hub ugu taaga ku fiiqa bir saa ugu taaga malaa'igtu way nacdalaysaa nacdali kugu dhacdaye kadaa ka jeedi afka birta ha ku jeedinin ka jaadi ilaa uu ka daayo nacmadaasi waa soconaysaa haba noqdo qofka kan uu ku fiiqayo ama ku taagayo walaalkii ay aabbihii iyo hooyadii dhaleen ufiirso marka saaxiib iyo geeljiraannu wada iyo xamaali baannu wada asku askar baannu wada meel baannu dee wada shaqaynaa iyo waxaa warkooda halkaa iska dhig xataa lama ogola arrintaasi rasuulku sal alla alay waslam u diidayo waxaan birtan shaydaan baa qofka u raacin kara rasuulku xadiidka muslim ee kale uu tilmaamay laa yushiiru axadukum ilaa akhiihi bisilaax qofkiin qofka ka midee walaalkii hub ku taagin ku fiiqin fainahu laa yadri axadukum lacalla ashayطaana yanzicu fii yadihi fayaqacu fii xufratin min annaar ma oga qofku shayطaanku inuu gacantiisa oo markaa dabeetana qofkii birtii ay waxyeelayso oo ay disho dabeetana qofku sidaa naar ku mutaysto qofku ma ogaan karaya arrintaa inay khatar caynkaasa ka dhalan karayso qofku inaan dareensanayn baa dhici karaysa rasuulka sal ly slm wuxuu tilmaamay qofku haddii uu walaalkii yidhaahdo xitaa seeftankeen eega ii ama tooraydan ii ama qorigan ii bal khasnada iyo xabadiisii waxa aan fiiriye inuu aad uga taxadaro idaa salla axadukum sayfan haddii qof uu seeftiisa galka saa uga siibo bal siduu u eego fa araada an yunaawilahu akhaahu dabeetana uu damco walaalkii inuu ku celiyo u dhiibo falyaqmidhu uma liyucطihi iyaahu galka intuu geliyo dabeetana walaalkii ha u dhiibo xataa markaad dhiibayso afka inaadan ugu dhiibin baa la rabaa iyadoo ka dadban inaad u dhiibtid shareecadu waxay xarimtay waxyaabaha waxaa u noqon kara nafta sida loo ilaaliya caydii iyo aflagaadadii iyo kaftankii uskagaahaye aan wacnayn iyo waxaasoo dhan bay shareecadu diiday markaas rasuulku wuxuu tilmaamay sal ala alي wasalam sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun xadiiska bukhaari qofka muslimka cayda la caayaa waa faasiqnimo qof goba qof gobo khiyaar ah dadka ma caayadee ciyaala suuqaa dadka caaya marka cayda qof muslima la caayayo gobanimo maaha waxa weeyaan waa faasiqnimo dagaalka aad dirirtaana kufri bay keenaysaa haddaad xalaashataba oo xadiiska bukhaari iyo muslim baa soo saare waqul licibaadii yaquulu alatii hiya axsan ina الshayطaana yanzaqu baynahum ina الshayطaana kana lilinsaani caduwa mubiina usluubta firu qur-aanka ku baraya waxaad ku tidhaahdaa ereyka ugu wanaagsan qofka kula hadal walaalka muslimka ah haydaankiibaa dhexdiina waswaas iyo xumo ayuu dhigi karayaa shaydaankuna waa cadow cad oo cadownimadiisu ay tahay macruuf bini aadamka inuu lugooyo shaqadiisu tahay sidaa awgeed ba culimmadu waxay wa kullu sababin adaa qatla macsuumin bikayri xaqin fa huwa muxaram sabab kasta oo keeni karta qof shareecadu dhiiggiisa ilaalisay in la daadiyo xaaraam weeye xaaraam weeye shareecadu waxyaabaha keentay waxaa ka mid ah laha axkaamu lmaqaasid wasaa'ishu waxyaabaha wax lagu gaadhaa maqsadka maxaanku idhaahdaa xukunkiisa yeelanaysa oo ninka la yidhahda maala abubakar ibnu caasim alandolosi oo raggii culimmada ahaa ee meelaha dhintay ka ah, ayaa wuxuu yidhaahdaa wa kullu ficlin lilcibaadi yuujadu imaa wasiilatun wa imaa maqsadu wuxuu leeyahay ficil kastoo addoomaha kan la helo wax qofka wax ku soo gaaraan ama waxa weeyaan waa wax qofkani uu sabab wax ugu noqday wasiilo ama maqsad uu la qasday siedaba naftatan waxa wax lagu yeelaynayo ama wixii qofku camdi iyo kasbu u samaynaya iyo badheer iyo toos buu u ama qofku sababbuu isagu waxaan u noqonaya sidaa awgeed baa shareecadu waxay qarirtay oo fuqahadu tilmaameen qofku naf inay wax noqoto haddii uu sabab u noqdo wuu dammaanad qaadayaa waxaasi ama dil ha iyo qurgooyo ama dhaawac iyo dhibaato kale ha gaadhsiisnaayeen alimaamu nawowi kitaabka minhaajka ah muqniga sharaxa minhaajka mujalladka afaraad safxada siddeetan wuxuu yidhi u fiirso waxyaaba badanoo innaga aynan waxba u arkayninba walow araxa qumaamaatin waqushuura baiikin biariiqin famadmuunu cala saxiix qofku haddii uu kudaafad ama qashin ama wasakh waddada ku shubo ama qaraha oo la cunay qolofkiisii uu ku tuuro bannaanka nuuskii baa la midaad ku tuurtid oo qof soo maroo ku siibto qof baa isku taago waa siibtay fig cirkaasu u booday halkaa maskaxa dhulka ku dhufta maskaxdii baa dilaacdayba waa dhintay ama gacan baa jabtay intuu dhacay haddee adigu qofka kan ma aadan tuurinoo maskaxda umaadan dhulka gacanta kumaadan samayn laakiin yaa sabab u ahaa qarahaagan haddaadan meesha ku tuurteen iyo mooskaagan qolofkiisa iyo qobkiisa qofkana dee durduruu meesha ku mari lahaa aqalkiisii buu qaban lahaa soo maaha daamin baad ka noqonaysa ibnu qudaama muqniga mujaladka labayo tobnaad saxada wuxuu leeyahay wayajibu damaanu bisababi kama yajibu bilmubaasharati faidaa xafara bi'ran fi طariiqin ligayri maslaxati اlmuslimiin aw fii milki gayrihi bigayri idnihi aw wadaca xajaran aw xadiidatan aw saba fiihi maa'an أو وضع فيه قشر بطيخ أو نحو ذلك فهلك به إنسان ضمنه mujeda wuxuu leeyahay haddii qofku waajib buu noqonayaa in la damaanad qaado wixii sabab ku yimaada iyo wixii mubaashir ku yimaada haddii aad jidka dadku ay marayeen aad ceel ka qodo god baad ka qoday ma aadan habaynin dadku suu maaragtay ceelkaas uga badbaadi lahaa wax maslaxada oo ku jirtana maba jirtaba ama maxaanku idhaahdaa qofkii dhagax buu waddadii dhigay qof baa ku waxyeeloobay ama bir buu waddadii dhigay qof baa ku waxyeeloobay biyuu ku shubay cid baa ku wax noqotay ama maxaanku idhaahdaa badiiqa iyo qaraha iyo waxaasuu qolofkiisa dhigo waxbaa lagu noqday fahalaka bihi insaanun qof baa ku waxyeeloobay oo ku dhintayba damiinahu wuu damaanad qaadaya hareecadu marka say u ilaalinayso nafta naftan inaga sahlan waagii soomaaliya laga qaxay koob iyo sagaaankii ayaa nin fanaaniintii soomaalida ka mida ah oo kombe la odhan jiray iminka dhintay nool garan maaye ayaa wuxuu qabtay xagga iyo london saa la waras war aw koombe xaggaaw adiga ka yimiye wali bal ka warranoo sidee dadku ahayd xamar iyo bal xaaladihii iyo ka warran ee wuxuu yidhi niman yahow aniga meeshaan ka imaaday buu yidhi xabadda yaanyada ee nafta xabadda yaanyada khaali ah buu yidhi khaali yani xabadda qaali ah buu leeyahy nafta meeshaanuu ka imaaday xaalad adag baa dee markaas socotayoo aan runtii caadi ahayn qodobka saddexaad shareecadu waxay dhigtay qisaas nafta say u ilaaliso qisaas bay naftu dhigtay shareecadu tilmaantay walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaab lacallakum tattaquun suurat lbaqara aayadda dad yahow qisaasta nolol baa idinku jirta iyo raaxo iyo deganaan iyo nabadgelyaa idinku jirta qisaasta kitaabku wuxuu inoo sheegay kariimka ah qur ilaahay soo dejiyey qisaastu inay xitaa ummadihii hore ummaddan ka horreeyey in dilku qisaas uu jiray wakatabna calayhim fiiha ana alnafsa biاlnafsi wاlcayna biاlcayni wاlanfa biاlanfi wاluduna biاluduni wاsinna biاsinni wاljuruuxa qisaas faman taصadaqa bihi fahuwa kafaaraة lah wman lam yaxkum bima anzla allah faulaa'ika hum الظaalimuun aayaadkaasi waxay sheegayaan in qisaastu xitaa kaana calaa man qablana inuu jiray bay sheegayaan qisaastu waxay xaqiijinaysaa dadku haddii qofkii qofdila loo dilo waxay xaqiijinaysaa nabadgelye iyo amni bay xaqiijinaysaa naftibaa dhowrsanaanaysa iyo wixii la mid ah sidaa awgeed baa qur ka warramay qisaastu inay nolol tahay iminka arkayno oo waxay nolol u tahay laba qaabba qofkii qof dila hadduu og yahay inaannu badbaadayno geedka la soo taagayo oo isna halkaa lagu dilayo qofna kuma dhiiradeen qof inuu dilo oo gacanta ula tago degmooyinka qaarkood meelo qisaasta laga fuliyey dhowr jeer baa waxay waagi dambe shacabkii gaadheen haddii laba jiriya isku cadhooto inay yidhaahdaan toorrayda iyo qoriga inoo dhig halkaa inoo saar waayo waagi hore dhigan jirin way isku tili jireen sooma wuxuu og yahay inaannu baxsanaynin cishadii dambe ayaa mid mid la dagaalamay dabeetana toorrey buu ku yara dhuftay toorraydii ma dilin ninkii way dhaawacday markaas wuxuu u qaatay ninkii inuu dhintay cararkii u cararay inuu bad ka tallaabo ku sigta qofku hadduu og yahay in la dilayo hadduu qof dilo dadku raaxay ku noolaan lahaayeen raaxay ku noolaan lahaayeen midda labaad qofkan eh, qisaastu waxyaabahay keenaysa waxaa ka mid ah qofkan qaatilka qof aan ahayn qisaastu ma dilayso walaalkaa baan la dilayn aabbahaa baan la dilayn wiilkaagii baan la dilayn adigii wax dilay umbaa lagu dilaya taasna wa raaxay ka tahay xaggaas raaxay ka tahay allah subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay man qutila maluuman faqad jacalna liwaliyihi sulطaanan falaa yusrif fi lqatl qofkii dee qof laga dilo isagii oo dulmanaa oo qof laga diloo dhiiggiisii sheeganayay dadkii awliyaau damka ahaa ayaa dee iskale xaqiisa iyagaa ka hadlaya intii dhexalkiisa lahayd baa go'aan ka gaadhaysa go'aankay gaadhaan baa isimka iyo odayaasha iyo culimmada iyo waxgaradku kula shaqaynayaan laakiin in lagu xadgudbo ilaahay waa diiday subxaanahu wataaala qisaastu bogsashaa ku jirta iyo caafimaad qofka qofkiisii qofkii dilay haddii uu disho oo loo soo dhiibo inuu cafiyo oo ma ka qaata uu diido waa bogsanaya waa caafimaadaya cuqdadiiyo ciilqab iyo cadho dambe calooshiisu kuma jirayso shareecadu waxay dhigtay in haddii wax la qisaasayo ay daruuro tahay dilka iyo qisaastu in shuruudihiisii uu oofsado shuruudihiisii inuu oofsado oo markhaatigii u buuxsamo inay laga maarmaanta maxay ku iman kartaa imaa biiqraarin min saaxibi اljariima in qofkii wax dilay uu qirtoo yidhaahdo war ninkaa anaa ku tala xumoobay anaa ikhiyaaray ninkaa dilay haddaa i daynaysaan iyo haddaa i qisaasanaysaan waa warcad markaas waa warcad imaa bishahaadati shuhuudi in markhaati intii loo baahnaa ay furaan ninkani ninkan inuu dilay cadadkii kaafiga ahe loo baahnaa jariimada meesha ka dhacday haddii uu yahay waxa kani wax rajmi sida awgeed diyada camdiga ahi way ka duwan tahay qofka kas wax u dila oo dabeetana ciddii diyada dhiigga lahayd tidhi ma dilayne diyahana la siiyo qoladii caynkaa tidhi waxa weeyaan waa ka duwan yahay diyada camdigaahi diyada shibulcamdiga iyo maxaanku idhaahdaa diyadaas way ka duwantah diyada kale sida jamhuur culamaa ay qabaan oo diyada qofka uu bixinayo qaatilka camdiga wax u dilaa caaqilada laguma lehe isagaa lagu leeyahay isagaa intuu haya hanti laga qaadayaa dadka dhex maroo baahayso ayaa la odhanayaa magdharaareedka iyo magta caaqiladu wadaagto ma ku jiro laakiin shibhu camdiga iyo wixii lamida iyadu caaqiladaa qaadaysa waana muqallada diyada camdiga laga bixinayo waa diya sharcigu adkeeyey alimaamu nawowi calayh raxmatullah rawdatu aalibiinka markuu ka hadlayo addiyatu tatahalladu fii qatli اlcamdi min alaaati awjuh diyadu way adkaataa shareecadu way adkaysaa haddii ay tahay diyo laga bixinayo qof kas wax u dilay oo camdi ah saddex weji waa marka koowaade fatajibu cala aljaani walaa taxmiluha alcaaqila jaanigii wax dilay qofkii dembiilaha wax gaystay ku waajibaysa caaqilada laguma laha baahaysaa la odhanaya adeer wixii tolka ka dhexeeyey wada bixin jireen ma ahe baahayso wixii isaga u hayantagumta laga jaro waa marka labaadna watajibu xaalatan wamuallaa diyo magdharaareedoo markaa la dhigayay noqonaysaa saddexna waa loo qaybinaya soddon afar jiro ah iyo soddon shan jiro ah iyo afartan rimay ah boqolkaasaa loo soo tubayaa oo muddo lahaynba afartan laga saaraya qofku hadduu sidaa u og yahay haddii xitaa la cafiyo boqolkaa halaad oo sidaa shareecadu u qaybisay la adkeeyey hadduu sidaa u og yahay ku dhiiran maayo inuu qof muslim xaqdarre ku dilo kuma dhiiranayo masalada khatarta ah ee cuqaasha iyo waxgaradka qaarkii ku imanaysa magta say loo bixiyo khatar cadiim baa ku jira sababtu waxa weeye magtii marka la soo qaado dadkii lahaa ee maatadaha la siin maayo waxaa la siinayaa boqolkiiba konton ama boqolkiiba shan iyo toddobaatan kuwa ugu ronbaaba siiya inta kale qabaa'ilkaa qaadanaya boqolkiiba waxaa la siinayaa soddon ama boqolkiiba konton baa la siinaya inta kale qabiilkaa qaadanaya waxaa la leeyahay qabaa'ilka qaybsanaya laleeyahay waa xaaraam agoon maalkeed iyo xoolaheed baa la cunaya waa waxa in badanoo cuqaasha iyo simada ka mida caruurahooda u derderan yihiinoo faa'iida u lahayn inay wada waalwaala yihiin qaarkood carruurtooda maaragta de waa caruur la siinayo xaq agoomeed iyo xoolo agoomeed baa la siinaya soo ma jeedid in badanoo ka mida de cuqaasha iyo dadkuna oo dad fiican oo fahmay arrintiio iska ilaalinaya waa khatar cadiim marka arrintaasi in aad loo ogaado wixii hawl loo jaro hawl wixii loo jara mooyaane waxa kale magta qofku waa dhaxal dadkii dhaxalkiisa lahaa la siinaya qofkaasi dil ku soo baxay haddii cid isaga ku xidhan ay jirto oo noloshiisu ku xidhan tahay qayb ka ah hareecadu waxay ilaalisay inta ciddaa laga furfurayo inaan lagu fulin dilkii hareecadu ay ku xukumtay miaal baan bixinanaa xadiika fi saxiixi muslim ku sugan inan baa rasuulka u timi ama qof dumara oo reer kaamidi ka dhalatay baa u timi waxay tihi yaa rasuul allahi inii qad zanaytu fatahirnii anigu waa zinaystaye idaahiri rasuulka ilaahayo gabar guur xalaala soo martay bay ahayd dabeetana markii guurkaa xalaasha ahi uu iska dhammaaday ayay zinaysatay nebigay u timi idaahiri rasuulku waa celiyey salawaat ullahi wasalaamu calayh maalintii labaad bay ku soo noqotay yaa rasuul allahi lima taruddunii maxaad ii celinaysaa soo kuma odhan waa zinaystay xadka ilaahay iga oofi lacallaka an taruddanii kamaa radadta maaciza sidii ninkii maacis ahaa oo ninkii saxaabada wakhtigiisii intuu zinaystay ee rasuulku uu yidhi war ninkan wax waaliya maku ogeydeen reerkooda waraystay may oo intuu u yimid waa zinaystay iga oofi uu yidhi ma ninkaasaad u celisay baad ii celinaysaa fa wallaahi innii la xubla wallaahi anigu uur baanba leeyahay baa rasuulka ilaahay arrintu waxaaba kuu sii xaqiijinaya inaan xaaraanta ku dhacay uur leeyahay qaala imaa laa haddii haddaba dee aad oo aad inaad naftaadii asturto oo inaad hadalkii ka noqoto aad orodoo markaa fadhabii xataa talidii orodoo tagoo markaad dhasho oo ilmaha dhigto ii kaale falammaa waladat atathu bisabiyi fii khirqatin markii ay umushay ayay ilmihii soo qaaday iyadoo calal intay ku soo duubtay wadda bay soo qaadoo keentay qaalat haada waa kan rasuulka ilaahayoo qad waladtuhu waa umulay xadkii iga oofi gabadha iimaankeeda balfiir waa umulaye iga oofi xadkii qaala idhabii faardiciihi xataa taftiniihi orodoo noqo oo ilmaha naaska jaqsii oo nuuji ilaa aad naaska ka guriso falammaa fatamathu atatku bisabiyi wa fii yadihi kisratu khubsin markii ay ilmihii bay qaadday laba sannadood bay naaskii udhigayso jaqsiinaysay naaskii dambe iyadoo xambaarsanoo wadday keentayoo xabad kimisa jabkeedna ilmihii uu gacanta ku haysto halkaasay fadhiisisay eeg rasuulka ilaahayo wayga maarmaa maanta iima baahna wakaasoo kimistiisu iska cunaya cuntuu gaadhay caana waa ka gudbay iga oofi rasuulka ilaahay maalintii ugu horraysay rasuulku kama oofin suu ilaalinayo salawaat ullaahi wasalaamu calayhi ilmaha yarba dee uurkeeda ku jiray markuu soo baxayna xanaanayn buu doonayay intaa rasuulku waa daynayay ilaa ay ka soo gaadho markii arrintu sidaa noqotay qaalat haada yaa nabiy allahi qad fatantuhu waqad akala acaam fadafaca sabiya ilaa rajulin min almuslimiin nin dadkii ka mid ah qaraabadayda muslimiinta buu u dhiibay uma amara biha faxufira laha ilaa sadriha god baa loo qoday ilaa halkaa labada naas ka sarraysa ee godku markaa madaxeedii iyo kalxamaheedii ay muuqanayaan dabeetna rasuulku faamara annaasa farajamuuha dadkii buu amray waa la rajmiyey halkaasi maaragtay gabadhaasi rasuulku sal alla alay waslam khayr badan u sheegay uu yidhi toddobaatan qoys oo reer madiine ah towbaddii ay keentay gabadhaa haddii loo qaybiyo way ku filnaan lahayd ibnu mundir calayh raxmatullah wuxuu leeyahay ajmaca ahlu lcilmi cala ana alxaamila laa turjamu xataa tadac culimmada islaamka waxay ku ijmaacsan yihiin qofka dumara ee xaamilka ah hadday zinaysato uurkaasna uu yahay zino lama dilayo la rajmin maayo ilaa ay dhigto ilmaha uurka ibnu qudaame qudhiisa muqniga saasuu keenaya mujaladka labyo tobnaad alimaam اnawowi rawdatu aalibiinka mujaladka sagaalaad wuu keenaya walaa yuqaamu اlxadu calى xaamilin xataa tadaca sawaan kana alxamlu min zina aw gayrihi laa naclamu fiihi khilaafan saasuu leeyahy marka arrintaas shareecadu waxay tusinaysaa heerka ay u adkaysay oo diintu u ilaalisay bay tusinaysaa qodobka toddobaad shareecadu waxyaabay la timi waxaa ka dadka inay ku guubaabiso ama u bandhigto inay iska cafiyaan ciddii qisaas mudata hadday nafta waxgaadhsiiso hareecadu taasay la timi faman cufiya lahu min akhiihi shayun faiطibaacun biاlmacruuf waadaa'un ilayhi biixsaan dalika takfiifu min rabbikum waraxmatun suuraة اlbaqara alle wuxuu leeyay qofka loo cafiyo min akhiihi ay min dami akhiihi walaalkii dhiiggiisa qofka wax looga cafiyo oo ku qisaasamayne diyanna si la yidhaahdo fatibaacun bilmacruuf fa calayhi itibaacun bilmacruuf wa adaaun ilayhi biixsaan ninkii haddaad cafisa si fiican u dabagalo markaa dee si gobanimo leh waxaaga uga qaado war adiguna si wanaagsan xaqii u bixi lagugu lahaa alle muxuu ku gebagabeeyey dalika takhfiifun min rabbikum waraxma waa fudaydin iyo naxariis iyo raxmad rabbi xaggii ka timi subxaana wa tacaala xaggii dhaawacyadii dhaawacyadii dhimasho keliya ma dhaawacba waa yimaadaa waxaa dadka isku dhufanayo dhaawacyaa ka imanaya gacan baa jabaysa dakhar baa gaadhaya mid maxaan ku ihahdaa uurkaasa wax ka gaadhayaan madaxaasa wax gaadhayaan faman tasadaqa bihi fahuwa kafaaratun lah qofka qofka walaalkii dee ku sadaqaysta kafaara bay u noqonaysa innagu hadda barnaamijkeen waa adegy waayahan dambe haddii qofku xagtimo xagtimaa la odhanaya culimay noo kala sima bal xagtima maxaa laga sima laba dhowciladoo intay isdagaalameen isxagxagtay iyo laba wiiloo xoogaa dhallinyaro iskuulley malcaamad ley oo ama dugsiley wax isku dhuftay iyo la odhanaya ha la kala simo oo maxaanku idhaahdaa xuquuqulqalimka lagaa qaadayo iyo waxa la simayaba inay kala bataan baa dhici karta oo wuxuu ay xukuumoba iska tahay xukuuma iska tahay ninka qaadiga markuu eego xundee ka soo qaado ayaa dhici karaysa sidaa awgeed baa rasulku sal sl wuxuu yidhi xadiika imaamu abu daawud sunankiisa uu ku keenaye saxiixa ah anas ibnu maalik baa wuxuu leeya khaadimkii nebiga ah maa ra'aytu nabiya sal اla alيه wasalam rufica ilayhi shayun fiihi qisaasu ila amara fiihi bاlcafw fii saxiixi sunani abi daawuud raqamkiisuya wuxuu leeyahy anas ibnu maalik ma arag rasuulka oo loo keenay arrin qof intuu qof wax ku dhuftay in looga gooyo mudan ilaa rasuulku wuxuu amri jiray war iska cafi dad cafin karayso iska cafi nebigu ohan jiray salawaat ullaahi wasalaamuhu calayh qodobka sideedaad shareecadu waxay bannaysay nafta si loo ilaaliyo xifdinteeda waxyaabihii laga xarimay ee maxduuraadka ahaa xaalata daruura xaaladu naftu ay nolosheedu adag tahay oo daruuro adagi ku timaado in loo banneeyey in maaragtay naftu isticmaali karto alla wuxuu leeyahay subxaanah innamaa xarama calaykum almaytata والdم ولحم الkhinزيir وma أhila bih لغayr الlah ilaah wuxuu idinka xarimay dad yahow baktigii iyo maytadii iyo dhiiggii iyo hirib hilibkii doofaarka inaad cuntaanoo isticmaashaan waa laydinka xarimay wixii ilaahay hayrkii loo gowracayna waa la mid faman idura qofkii loo dhibgeliyo marka qofkii loo dhibgeliyo oo baahi iyo gaajo daran ay qabato oo markaa hayra baaqin walaa caad mid maxaanku idhaha colaad iyo budhcadnimo iyo balaayaa ku jira dee aan ahayn isagu muslim ahaa oo quman oo wanaagsan laakiin u dhib muta wuxuu cabo iyo wuxuu cuno oo kala waayey naftuna gaajo uga baxayso falaa ima calayhi ina allaha afuurun raxiim wax dembiya ah maaha haddaad xoogaa nafcishi ah ka nafcishato wax dhibaataa ah male waqad fasala lakum maa xarama calaykum ilaa ma durirtum ilayh soo ma jeedid wixii laydin dhibgeliye mooyaane alimaamu nawowi kitaabkasa majmuuca ah oo kutubta maraajicda shaaficiyada ka mid ah mujalladka sagaalaad safxada afar iyo afartan wuxuu leeyahi wattafaquu calaa jawaazi اlakli idaa khaafa calaa nafsihi culimadu waxay isku itifaaqday qofku haddii naftiisa armaad u dhimataaba is yidhaahdo inuu ka nafcishado shareecadu waa u bannaysay waa isku waafaqsanyahin culimmadu waxyaabaha qodobada u dambeeya in badan baan yaro ururiyey kelmadii oo maadaama wakhtigu iska waxaysmay naftu waxyaabaha shareecadu la timi qaabka loo ilaalinaya waxaa ka mid ah in loo banneeyey waxyaabaha aynu sheegnay daruuriyaadka ah in loo banneeyey wixii daruuriyaad ku yimaada adaruuraat tubixu lmaxduuraat wadaruuratu tuqadaru biqadariha in shareecadu saa u ilaalisay oo ay shareecadu meel adag saartay qofku xitaa waxay culimmada qaar gaarsiiyeen haddii qofku isaga oo sia ibnu qudaama muqnigiisa ku keenayo haddii qofku isaga oo nafceshi hadduu nafta ku ceshan waayo oo wixii daruuradu uu ku mutay ee xaaraamta ka ahaa ee baktigii iyo wixii la midka ah uu sidaa gaajo ugu dhinto inuu khatarba ku gelayo aakhiro arrintaasi in loo qabsado oo ay noqon karto walaa tulquu biaydiikum ila tahluka naftiinna ha ku ridina halaag ay noqon karayso ayay culimmada qaar ay tilmaameen isagoo markaa la diidayo waayo alla wuxuu leey walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima naftiinna ha alle axad idiin naxariisanayu ahaada subxaana wa tacaala waxyaabaa waxaa ka mida qofkii xitaa haddii uu u baahan yahay in maal la siiyo oo daruura ahaan loo badbaadiyo naftiisii inay bannaanta halaag looga badbaadiyo qodobka sagaalaad ee u dambeeya kelmadayda ee ilaalinta shareecadu nafta say u ilaalisay mashruuciyatu tadaawi shareecadu waxay sharciyaysay qofkii xanuun la soo gudboonaadee bukooda inuu isdaweeyo oo naftiisa si u badbaadiyo rasuulku wuxuu ley sal la alih ali wasalam tadaawuu ilaahayow isdaweeya fainahu maa min daa'in ilaa walahu dawaa ma jiro cudur ilaa dawadiisuna waa jirtaayo ilaahay waa keenay subxaana wa tacaala inahaasaan ku ururin doonnaa wax ka badan oo masaladan u baahan akhrinteeda qofkii u baahda almuwaafaqaat lilimaam shaaibi buu dib u raajici karaa wuxuu dibu raajici karaa maqaasidu shariica libnu caashuur wuxuu dibu raajici karaa maqaasidu shariica alislaamiya wa calaaqatuha biladillati asharciya doctor moxamed saciid kutubtaasoo dhan iyo ina kale waad ka heli doontaan asal allah an yajcalana miman yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsanah sal allah wslm cla nabiyina muxamed xaliilka ilaahi subxaana wa tacaala miisaankiisa xasanaadka allah u saaro annagana ilaahay subxaana wa tacaala inaga dhigo kuwii kelmadda wanaagsan qaata oo ku dhaqma oo u hoggaansama baraarujin weeye muxaadaraadka iyo nadwooyinka iyo dadka muslimiinta waxa loo jeedinayo ujeedkuna waxay tahay inay ku dhaqmaan oo ay u hoggaansamaan oo qofkii ay ku cusub tahay masaa'isha ku saabsan diinta oo loo sheegayana uu markaas go'aan ku qaatay inuu dhaqan geliyo kii ay maskaxdiisa ka maqnayd oo la xusuusiyo oo loo sheegana aw maaragtay isku dayo inuu inti tabartiisa aw dhaqan dhaqangeliyo aw ku dhaqma ilaahay subxaana wa tacaala marka waxaan ka baryaynaa inuu inaga dhigo kuwii u hoggaansamaa oo ku dhaqma oo kelmadda wanaagsan qaata